بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى waxaan ka bilaabaynaa aayadda laba boqol labaatan iyo lix ilaa aayadda laba boqol soddon iyo saddex waa suurat lbaqara dhaaraa dhaartii u dambaysay waxay ahayd walaa tajcalullaha curbatan liimaanikum alla dhaartiina hadaf ha uga dhigina ilaahay dhaar bilaasha idiin qaban maayo meeshana waa dhaar xagga haweenka ku saabsan allah wuxuu yihi liladiina kuwii waxaa u sugnaaday yu'luuna ka dhaartay min nisaa'ihim xaasaskooda ka dhaartay tarabusu arbacati ashhurin afar bilood sugidood fainfacow hadday ku noqdaan oo gabadhii xaasnimadeeda ku noqdaan fa in allaha alle kafuurun kii u dhaafi way raxiimun oo dhaartii dembiga ahayd ilahay uu ka dhaafay hadduu gabadhii ku noqdo wain cazamuu dalaaqa dalaaq hadday u qastaanna oo ay markay afartii bilood dhammaadaan dalaaq ay u qastaanna fa in allaha la samiicu wuu maqlaa caliim wuu ogyaa wuu ka abaalmarin iilaha anu weli goobjoog kama kula dhaqmi maayo inuu ku dhaarto ilaahay ugu dhaarto inuuna la dhaqmaynin gabadha xaasnimo ula dhaqmayn dama furin inuuna xaasnimo ula dhaqmaynin buu alla ku maray markaa afar bilood iyo wixii ka yar lala hadli maayo afar bilood iyo wixii ka yar lala hadli maayo afar bilood markay ka badan tahay afar bilood markuu gaadho yaa laleeyahy war gabadhii dee ku noqo afar bilood baa la sugi gabadhii xaasnimadeedii ku noqo hadduu ku noqdo wuxuu bixin keliyahun kafaaruu bixin hadduu ku noqon waayo fur baa la leeyahy hadduu furi waayo qaadigaa ka furi hal dalqada kaga furi dalaaqu daruura la yidhaaha kaa inta badan fuqahadu ma dhigaan waa dalaaqu daruura waxaa kamid a ah dalaaqu daruuraha qof hanti hayso oon reerka wax u waayin oo gabadhii inuu furana u diiday inuu wax siiyana diiday qaadigaa ka furi kaana marka kana waa sidoo kale oo afar bilood markay joogto hadduu ku noqdo kafaaro unbuu bixin wax dhiba male dhaabtunbuu ka kafaaro guuda hadduu ku noqon waayo fur baa laleeyahay hadduu furi waayo dhalqad kaga furi marka anu weli gob qof soomaali ah oo ka dhaartay gabadhii xaaskiisa inaan kula dhaqmayn ku dhaartay weli goobjoog kama noqonay waa laga yaabaa inay jirto liladiina kuwii waxaa u ahaaday yuluuna ka dhaartay min nisaam haweenkooda yani inay la dhaqmaan bay ka dhaarteen tarabusu arbacati ashhurin afar bilood sugidood fain saa-uu hadday ku noqdaan oo gabdhihii xaasimadoodii ku noqdaan nimanka dhaartay fa in allaha lakafuurun wuu u dhaafi raxiim wuu u naxariisan oo wuu u dambi dhaafi dembigii ka dhacay wuu u dhaafi kafaaruna bixin wixii afarta ka yar kafaaro male baan niri wain cazamu alaaqa alaaq hadday niyoodaan oo u qastaan fa in allaha la samiicun ka maqal wey caliimuna og furaa laleeyahay dalaaqii furaa laleeyahay hadduu isagu furana waa sideen walmualaqaatu gabdhaha la furay yatarabasna waxay xanibayaan ama ay xabaasayaan bianfusihii naftooda guur ka xabaasi alaaata quru'in saddex ayd saddex duhrina waa la yidhaahay walaa yaxilu xalaalo ma aha lahuna gabdhahaas an yagtumna inay qariyaan maa khalaq allaahu alla wuxuu ku abuuray fii arxaamihina raximkooda oo hadduu uur yahay iyo hadduu xayd yahay in kuna hadday yihiin yuminna kuwa rumeeya bilaahi aliyo walyowmi alaakhiri ciddaa jirta la fura iyo wafaadka marka gabdhahan hadda meeshan aynu ku hayna waa gabdhaha daatun xaydka ah yani waa gabdhaha waktiga xaydka jooga oo ninkeedii la guri gashay weeye gabadhan la hayaay hadday gabadhu gabadh alaaatu ashhurin suuratu dalaaq baa sheegi gabadhaan guri gelinoo ninkeediisa arag hadday tahayna falaa ciddata calayha rajcana male hataa falaa ciddata calayha halkaasi ka dhaqaaqi cidda male marka gabadhanu waa gabadha daatulxaydka ah uurna aan lahayn ninkeediina la guri gashay wey haddayna daatuxayl ahayn walaa iyo isna minamaxyadi gabdhaha yaryarka ahun weli xaylin iyo islaanta xaylku ka go-ay waa saddex bilood ciddaduna waa hubsashana way ku jirtaa meesha waana tacabud gabdhaha uur kalena ciddadooda waa markay dhalaan gabadha aan weli lala gurigelinna ciddaba male suuratu eh, alaxjaab waad garanaysa marka gabdhahana waa gabdhaha xaydka leh oo aan uurka lahayn wey walmuallaqaatu gabdhaha la furay yatarabasna waxay ka dhursuga waxay xabaasayaan naftooda lianfusihina naftooda alaaat khuruuj saddex duhuri saddex hayd aan idhaahdo walaa yaxilu xalaalu maaha lahuna gabdhaha an yaktumna inay qariyaan maa khalaqa allaahu alla wuxuu ku abur fii arxaamihina rixinkooda hadduu uur yahay iyo hadduuna uur ahayn in kuna hadday yihiin way yumina kuwa rumay bilaahi alla walyawm alaakhiri marka gabadhaasu hadday tidaa way iga go-ay xaydkii oo muddo gaaban ay sheegto ee saddexdii xayd waan arkay oo muddo gaaban ay sheegto haweenkuna u rumeeyaan waa runbaa looga qaadan bilmatal aqalulxayd waa maalin iyo habeen akharu duhrina waa toddobiyo labaatan laakiin aqalu duhri waa shan iyo toban markii aqalu duhri iyo aqalulxayd la isu keeno ilaa bir iyo toban habeen bir iyo shan iyo toban habeen bay noqon hadday tidhaahdo way iga go-een oo waan helay saddexdii xaydba waan helay haweenkuna u rumeeyaan runbaa looga qaadan way marka iyagun baa lagu kalsoon yahay hadday ciddadu wayga goday tiraa intaasoo xayd baan hela hadday tiraa laakiin waktigu waa inuu suuragal yahay wa bucuulatuhunna raggoodii yaa axaqu u mudan biraddihinna ku celintooda fii daalika ciddadaa dhexdeeda ciddadu intayna ka goyn in araaduu hadday doonaan weeye raggu iyo gabdhuhuba islaaxan wanaag hadday doonaanoo inay si fiican u wada dhaqmaan hadday doonayaan laakiin haddii dhibaato uu ninku la rabo way inoo iman doontaa raggoodii in lagu celiyo ila dalaaq ma jirin sanadkii waktigii nabiga dalaaq saddex dalaaqood la rida ma jirin wa nimankoodii yaa axaqu u mudan biraddihinna ku celintooda fii daalika alcidda ciddada dhexdeeda waa goorma marka lagu celinayo mudan yihiin in araaduu hadday doonaan islaaxan wanaag hadday doonaanoo inay si fiican u wada dhaqmaan doonayaan walahunna haweenka waxaa u sugnaaday miluladii kii oo kale calayhina dushooda oo xaq ah bilmacruufi si fiicana la isu siiyo xaqa ninku kuleeyahay gabadhuna ninka xaq bay ku leedahay inay isxurmeeyaan oo kala xishoodaan oo ay ninka amarkiisa qaadato oo guriga dhaqaalayso oo sayidad noqoto xaq bay ugu leedahay ninka inuu isna masaariifteeda iyo wixii kharasha bixiyo xaq buu leeyahay labaduba xaq bay isku leeyihiin xagga bani aadamnimada walahunna waxaa u sugnaaday gabdhaha mislu ladii kii oo kale calayhina dushooda sida ninku iyaga xaq ugu leeyahay iyo iyaduna ninka xaq uleeyahy laakiin bilmacruufi waa si fiican oon dhibaata ku jirinoo ay dad fiicanoo wada dhaqmaya ay yihiin walirijaali ragga waxaa u ahday calayhina dushooda darajatun darajo ragguu ka yar sareeya wallaahu allana casiizun kii qaaliba wey xakiiman oo falsan ragguu ka sareeya xagga madaanibnimada kagama sareeya waa islamid xagga islaamnimada waa islamid xagga alle cibaadada waa iska mid waxba kuma kala duwan maamulkun baa kala duwan bas marku marka raggu uu ka yar uu ka yar xoog badan yahayo raggu dushaasay shaqayn oo iyagu dee dhibaatooyinku raggu u adkaysano waa sidaa gabdhaha dhibaatooyinka waa looga adkaysi badan yahay midda kale maamulkaa u kala duwan iyadu waa inay hooyo noqoto gurigeeda joogta oo allaheeda caabuda oo aan wax kala keeninoo wadaadkeeda ku kalsoon waa inay tahay gabadhaas laakiin sarayn kaleoo laga sareeyaa ma jirta xagga maamulka unbaa kala duwan oo maamulkaa lagaga sareeya walirijaali ragga waxaa u sugnaaday calayhina haweenka darajatun wallahu casiizun kii qaali xakiimun oo falsano xugum waliba siduu ku habsan yahay yo alla u maamulay aalaaqu alaaqu marataani waa laba jeer alaaq saddex la yidhaha ma jiro faimsaakun saddexdaa labadaa jeer wxi faimsaakun haysasho weeye bimacruufin si fiican la isu haysto dalqadaa la isku haysto aw tasliixun siidayn bixsaanin wanaag lagu sii daayo walaa yaxilu lakum xalaal idiinma aha an taakuduu inaad ka qaadataan mimaa kii aataytumuuhuna gabdhaha aad siiseen shay-an shay ka mida inaad ka qaadataan ilaa an yakhaafaa inay ka baqaan mooyaane labada ruux allah yuqiimaa inayna oogin oyna hagaajinin xuduud allahi ilaahay sharcigiisa adalaaqu marataan waa masalo aada cajiib u ah wey zamankii nabiga waxaa jiray jaahiligii ninku gabadha intuu furo uu soo ceshado oo furo oo soo ceshado oo furo yuu gabadhii ku dhibaatayn toban goor labaatan goor buu mid walba intuu furo baadana soo ceshan una siina daynayni qabaynin islaamka awalkiisiina sidaasay ahayd nin baa gabadhiisii ku yidhi saxaabi ah xaasna kaa dhigan maayo kuna furi maayo say saasuu ku dhici kartaa bay tihi waan ku furi waan ku soo ceshan waan ku furi nabigaa u tagtay aayaddanaa timid marka marka dalaaqu hal dalqad baa la ridi hal dalqad kalaa la ridi ta u dambaysa ama ku hayso ama kusii daawada ma jiro saddexdii dalaaqood oo zamankii nabiga hal ninaa laga maqlay hal ninaa saddex dalaaqood ku farayo nabigu intuu cadhooday buu yihi ayulcaba bikitaab illaahi wa ana bayna adhurikum marka culimo aada u tiro badan oo aada u tiro badan baa waxay leeyihiin oo saxaabada ilaa tobaneeye ka mid yihiin saddexdii dalaaqood markuu kelima waaxida ruuxu ku dhufto hal dalqadaa dhici bay yidhaahdeen xadiidkii muslim wariyena wuxuu ahaa kaana dalaaqu fii zamani nabiyi wa fii zamani abi bakr wasadran min khilaafati cumar kaana dalaaqu halaatu waaxida cabdullahi bin cabaas baa wariyey cumar baa marka yidhi war wixii dad wax inay u kaadsadaan fiicnayd iyo dadkii ku degdegayaan waan ka xukumay wuu ku ganaaxay cumar marka culimo badan oo badan oo badan baa aaminsan saddexdii dalaaqood marnaba inayna dhacayn sideeda horta waa xaaraam in saddexdii dalaaqood la israaciyo marka saddexdii dalaqood markay israacyo hal dalqada keliyaa dheh cabdullaahi bin cumar gabadhiisii oo xayl leh yuu furay nabigaa loo sheegay intuu soo celiyey waxusiba tadliiqatan bu hal dalqadaa laga xisaabood marka culimo fara badan oo fara badan oo fara badan baa ku tagtay saddexdii dalaqood kelima waaxida inaynu ku dhacayna dalqad keliya ay dhacayso culimada qaarna waxayba leeyihiin mar hadduu shaygii xaaraam yahay xukunba ka ratib maayo dalqadina dhici mayso qaar baa maxaa yeele salaada adoon weyse qabin haddaad tukato isagoo salaada wayse qabla-aan lagu tuka soo xaaraan maaha iyo salaadii asixi ah waa sidaasoo kaleo saddex dalaqoodoo la riday dee waxba ka asixi maayan isku mar la riday waa in la kala dambaysiiye wey midda kale dalaaq oo la kala dambaysiiyo lacala allah yuxdisu bacda dalika amran waxaa laga yaabaa dalaaqa intay ciddada ku jirto in xaaladu isbedeshaaba suuragala oo la isku noqdo lama ogola markaa Eh, aayaddu waxay ku timidna saasuu ahaayo jaahiligi baa saa ku dhaqmi jiray iyo islaamka awalkiisii ninkaasay gabadhu ka dacwootay kuna furi maayo kuna qabi maayo adalaaqu dalaaqu marataani laba jeer wey yani laba jeer un baa la ogol yahay in wax la furo ko laba bimacruufin si fiican loo haysto halkaa dalqad lagu haysto si fiican loo haysto aw tasriixu siidayn wey biixsaanin si fiican loo sii daayo sahaydeeda la siiyo oo meherkeedii la siiyo walaa yaxilu xalaal uma aha lakum idinka an taakuduu inaad ka qaadataan mimaa kii xaggiisa aataytumuna aad siiseen shayan shayna inaad ka qaataan meherkii aada siiseen waxba kama qaadan kartaan ilaa an yakhaafa inay ka baqaan mooye labada ruux allaa yuqiimaa xuduudallahi ilahay xuduudiisa inayna ogino ayna sharci ku dhaqmin ha oo gabadhii naashiso bilmadan noqoto fain kiftum haddaad ka baqdaan allaa yuqiimaa inayna ogin xuduudallahi alla xuduudiisa oo dhibaata ka timaado falaa junaaxa dambe calayhimaa dushooda ma aha fii maftatad waxay isku furatay bihi shayga tilka taasi xuduudullaahi ilaahay sharcigiisii wey waa xuduudiisii falaa taxtiquha tallaabina meeshan waxay u muuqataa gabadha oo waxoogay dhibaatada keentay waa gabadha xaggeeda ninka xaggiisa hadduu dhibaato keeno waxba kama qaadan karo hadduu dhibaato keeno laakiin hadduu dhibaato keeno laftiisa waxay dhihi kartaa warniyo xoolaan iskaga kaa furane waxaa weeye ifur inay tilaabo heli kartaa laakiin markay gabadhu dhibka keento ninku wuxuu heli karaa hayee isii xoole inuu yidhaahdo bal ee labada dhinac way kala jiraan hadday gabadhu ninka la dheg weydo ninku nin baas noqdo waxay heli kartaa inay iyadu waxeedii hurto ay ku iibsato haddii gabadhu ay dhibaato keentana ninku wuxuu heli karaa waxay sii ku yeeli maayeen saasuu heli karaa khuluc baa la yidhaha marka marka khulucu ma dalaaqba amase waa fasakh culimadu waxay u badan yihiin waa fasakh oo hal dalqadaa dhici rajcina male laakiin hadduu dib isu guursadaan way heli karaan allah wuxuu leeyahay fain kiftum haddaad ka baqdaan dadka meesha joogay ee la taliyaasha ahow allaa yuqiimaa inayna ogin xuduudallaahi alle xuduudiisa wada dhaqmi waayaan falaa junaaha calayhima dembi dushiisa ma aha fii maftadad bihi waxay isku furatay oo iyadu waxaana isku furatay dembi kama haysto isna waxaa hadduu qaata dembi kama haysto gabadh saxaabiyaadka kamid ahayd oo nin ibnu shamaas la odhan jiray baa qabay maalintii dambe waxay tidhi kuma raba ifur yaa rasuulallah bay tidhi maali dhaweyd baan meel ka egayo isagoo dadka u madow oo u gaaban marka isku gogol ku seexan kari mayno <laughs> nabigu wuxuu yihi beertiisii ma u celin haabay tidhi iyo wax ka badanba waa siin war ka qaadiy beerta ka qaadiy marka labada dhinacba way jiraano hadday gabadhu ninka la dhaqmi weydo uu ninku dhibo xoolaheeda inay horto weydo hadduu ninku gabadha la dhaqmaayo gabadhu dhib keentana inuuna wax isi yidhaahway allah subxaana watacaala wuxuu leeyahy fain kiftum alaa yaqimaa xuduud allah falaa junaaxa alayhima fima irtada bihi tilka taasi xuduud ullah tilkad waxay ku dhihi axkaamtii lasoo sheegay waa ilaahay xuduudiisii axkaamtoo dhan baa xad ah waa xad la dhigoon la tallaabi karaynin falaa tactaduuha tallaabina waman yatacadda qofkii tallaaba xuduudallaahi alla xuduudiisa fa ulaaika kuwaasi hum aalimuuna iyagaa gardaran sharci alla sharciyeeyey iyo axkaam alla keenay qofkii ku dhaqmi waayo oo gees mara waa aalim waa aalim aalimku waxa weeye shaygu siduu ku habsanaa qofka hadduu u maamuli waayo fa huwa aalim waman yatacadda qofkii tallaaba xuduud allah alla xuduudiisa fa ulaaika kuwaas hum aalimuuna wey fain dalaqaha marka hadduu furo ninkii gabadhii falaa taxilu xalaaluma halahu isaga min bacdu intuu furay kadib xataa tankixa ilaa ay guursato zawjan zawj oo kayrahu kayrkii ah fain dalaqahaa zawjka dambe hadduu furo falaa junaaha calayhima dambi dushooda uma saara gabadhii iyo wiilkii an yataraajaca inay isku noqdaan waase in danna hadday u maleeyaan an yuqiimaa inay oogayaan oy hagaajinayaan xuduudallaahi alle xuduudiisa wa tilka taasi xuduudullah alle xaddiisii weeye oo yubayinuhaa uu u caddeeyey liqowmin yaclamuuna meeshan falaa taxilu lahu min bacdi waa markay dalqada u dambaysa dhacdo wey dalqada u dambaysa markay dhacdo in nin kala guursado mooye xalaalo ma aha waxaa shardee ninka kale inuuna muxallil ahayn guur dhaba uu u guursado ko inay wada dhaqmaan waa laba inuu horta kaa hore waa inay ciddadiisii ka go'do kana waa inuuna muxallil ahayn guur dhaba guursado waa inuu la dhaqmo ka go'do marka hadday isdoonaan ila inay caruuri ka dhacaysay baa suuragale waxba dhibaato male laakiin guur cusub ubu guursano waxaa weye ragga kale ee dooni ubuu lamid yahay kama xigo laakiin isagaa ugu haboon maadaama isbarteen isaga in loo daaya way uhaboonta waxba dhibaato male allah wuxuu leeyahy falaa taxilu xalaalu maaha lahu ninkaa min bacdi intuu furay kadib xataa tankixa ilaa ay guursato zawjan zawj oo kayrahu isaga kayrkii ah oo la dhaqma fain balaqahaa zawjkaa dambe hadduu furo falaa junaaha calayhima dambi dushooda ma saara an yataraajaca inay isku noqdaan waase goormu marka isku noqon idana hadday u malaynayaan an yuqiima inay hagaajinayaan xuduudallahi ilay xadiisa wa tilka taasi xuduudullah alla xadiisii wayubayinuhaa uu cadday liqowmin yaclamuuna wax waxaa jira muxallil la yidhaah almuxallilu wlmuxallilu lahu wlmuxallilu lahu malcuun nabigu markuu sheegayey khamriga ka sameeya ka iibiya ka laga iibiyo ka xambaara ka cadda ka isticmaala waa malcuuniin muxalilkii muxalil ka loo xalilay iyo ka waxlilayaan waa malcuuniin wey ah malcuuniin wey ataysu mustacaar buu nabigu ku sheegay qofka muxalilka muxalilku waxa weeye gabadhii wiilkii markay isfuraan inay ku heshiiyaan eh, ninkii gabadha qabay iyo ninkii ii guurso oo ii fur markaa waa inuu ku heshiiyaan oo markaa markuu hal habeena la dhaqmo balaas aroortiibuu furaya wax meheroo kaa u qabtay ma jiro waa ordatayshu lmustacaarki nabigu sheegay w laakiin haddii ninku uuna ogeyn oon gorgortan dhicin laakiin gabadhu ay hoosta ka niyeysan tahay inay ninkan isku xaliso intay iguursa tidhaahdo oo baalmala joogta ifur haddana tidhaahdo taas waxaa laga yaabaa inayna dhib saasa lahayn laakiin waa inuuna ninku ogeyn gabadhuna ayna kula gorgortamin waad ifura ayna kula gorgortamin wey wain dallaqtum nisaaa haweenka haddaad furtaan oo fabalaqna ay gaadhaan ajalahunna muddadoodii oy ku dhowaadaan macnaha aayadda dambaa fabalaqna ajalahunna muddadii u dhammaata aayadda dambaa ah tan waa inay ku dhowaadaan faamsikuuhunna haysta bimacruufin si wanaagsan oo sharaf leh isu haysta oo u soo cesho gabadhii hal dalqada ama labaa kuugu laabane ow sarixuhunna sii daayo bimacruufin si fiican usii daayo oo gabadhii adoon dhibaataynin oon ceebaynin sahideeda sii walaa tumsikuhuna gabdhaha haysanina oo ha soo celinina diraaran dhibid aada dhibaysaan darteed litacdaduu inaad ku xadgudubtaan darteed waman yafcal daalika qofkii sidaa sameeya faqad dalama nafsahu naftiisiibuu dulmiyey nafta dulmigeeda waxaa la dembiga adiga aan ku dhaafsanayn gabdhihii markii la furo dalaaqaas waa inuu rajc yahay markii la furo ama hal dalqada lagu rido ama laba lagu rido markay ciddadii u dhow yihiin qofku hadduu si fiican oo wanaagsan oo xurmale usoo ceshado ama si fiican usii daayo ciddadu ha ka go'deen aayadda dambe inagu soo socotaa idaa balagna ajalahuna waxa wey taa markay ka go'da wey taa dambe meesha idaa balagna ajalahuna markay qarka u gaadhaan oo in yar ula jiraan wey dalaaquna waa inuu rajci yahay markaa ha soo ceshado hadday khayr rabaan wain dalaqtumu nisaa gabdhaha haddaad furtaan oo fa balagna ay gaadhaan ajalahuna muddadooda yani qaarabna ay ku dhowaadaan muddadii kaga go'i lahayd ciddadu faamsikuuhunna haysta gabdhaha bimacruufin si fiican u haysta ow sarixuuhunna sii daaya bimacruufin si fiican usii daaya idinkoon gabdhihii ceebaynin sii daaya oo sahaydoodiina siiya walaa tumsikuuhunna ha haysanina gabdhahu ha soo celinina diraaran dhibid aada dhibaysaan darteed litactaduu inaad ku xadgudubtaan gabdhihii ha u soo celinina haddaadan gabadhii rabin inaad la dhaqanto ma soo celin kartid waman yafcal daalika qofkii sidaa sameeya faqad alama nafsahu naftiisii buu dulmiyey naf dulmin waxaa la yidhaha dembigu markuu adiga uun kugu soo noqonayo walaa tatakiduu ha ka yeelanina aayaatillaahi ilaahay aayadihiisa wadkuruu xusuusa nicmat allaahi alla nicmadiisa calaykum idinka dushiina uu nicmeeyey islaamka idiin soo dejiyey oo axkaamtan aad ku dhaqmaysaan iyo wamaa ka anzala calaykum udejiyo min alkitaabi kitaab alxikmati cilmi naafica yacidukum bihi alla sidaasuu idinku wacdeeyey gabdhihii aayadihii ilaahay qur-aan haka yeelanin waa maxay ayadaha sharcigu siduu yidhi hun u dhaqmo dalaaqa saddexdaa iska daaye dalaaq saddexda ah waa xaaraanu iska daaye gabdhaha markaad furtaan meherkoodii waxoodii siiyi haddii inaad isku noqotaan ay noqdaan inaad dhibtaan ha isugu noqonine si fiican isu noqda marka waa sidaa weeye hadalka allah wuxuu leeyahay walaa tattakiduu aayaati illaahi huzuan ilahay aadiisa wax lagu jeerjeesaan ka dhiganin oo sida yihiin ugu dhaqma wadkuruu nicmat allah alla nicmadiisa xusa calaykum dushiina uu idiin nicmeeyo inaad wada dhaqataan idin nicmeeyey axkaamtaa aad ku dhaqmaysaan idinku nicmeeyey wamaa shayna idinku nicmeeyey anzala calaykum deji min alkitaabi iyo walxikmati cilmi naafica yacidukum alla wuxuu idinku wacbihi wacdigaasu idinku wacdi wataqu llaaha alla ka baqa oo waclamu ogaada ana allaha alla bikulli shayin shay laarka caliimun inuu og yahay ogaada shay walba inuu og yahay bilmatel waxaa weeye intaa axkaaman idin sheegay siday tahay haddaad ugu dhaqantaan allaa idin ogo idinka ajrisiin haddaad qaloocisaan oo qur-aanka ilaahay iyo aayadaha ilaahay ku jeesyeesaan oo aydan aaba ka gelin allah baa idin og way wataqu llaha alla ka baqo waclamu ogaada ana allaha alla bikulli shayin shay laarka kulliga caliimun inuu og yahay wain dalaqtum nisaa haweenka haddaad furtaan oo fa balaqna ay gaadhaan ajalahu muddadoodii oo ay muddadii ka go'do falaa tacduluuhunna ha leexleexinina ha u diidina an yakixna inay guursadaan aswaajahunna raggoodii hore inay dib ugu noqdaan idaa taraadoo markay raalli isaga yihiin baynahum dhexdooda bilmacruufi si fiican daalika sidaasaa yuucadu laidinku wacdii dalika sidaas ayuu cadowgu wacdi bihi wacdiga man kaana qofkii ahdo minkum idinkeed ruma yuminu ku rumay billahi alla walyawm alaakhiri aayaddu waxay tilmaamaysaa gabadhii ciddadii baa ka go'day dalaaquna rajci buu ahaayo ninkeeda mehir wuu u qaban karaa hadday labadoodii isjeclaadaan ha u diidina nin saxaabi ah baa gabadh walaashi ah yaa nin inadeerkii rag badan baa kasoo doona wuu u diiday nin inadeerkiibuu u guuriyo si fiican ugu sharifo u guuriyey ninkiibaa furay gabadhii way isfureen gabadhii markii ciddadii ka go'day yuu gabadhii la heshiiyey inuu guursado walaalkeed baa u diiday marka aayaddanaa soo degtay markaasuu samcan wadaaca wuu ogolaaday markaa marka gabadha muddadii caadad muddadii ka go'day ciddadii ka go'day laakiin meherkeedu dalaaqiiuna iswada raacin oo rajac ahayd ninkeedii hore hadday raalle iska noqdaan yaa loo diidin laakiin waa inay si fiican u wada jirayaan waidaa dalaqtum nisaa gabdhaha haddaad furtaan fabalaqna ajalahuna muddadooda gaadhaan falaa tacduluuhuna haka manciina an yakixna inay guursadaan aswaajahuna raggoodii hore idaa taraadoo markay raalle isaga noqdaan baynahum dhexdooda heshiiyaan bilmacruufi si wanaagsan ku heshiiyaano inay wada dhaqmaan qoys wada noqdaan ay ku heshiiyaan daalika wacdigaah yaa yucadu wacdi bihi wacdiga man kaana qofkii ahda minkum idinka kamida yuminu ku rumay bilaahi ila walyawmi daalikum sidaasa askaa ahiran lakum idinka waadharu daalika sidaasa askaa lakum idin dahiran waadharu dahiran labada askaa nadiifa waadharu dahiran inaad gabdhaha iyo wiilasha markay isku noqdaan isu ogolaataan ciddada tirsataan bilmatel ciddada gabadha saddex quri ha ku ciddo tirsata layidhi dalaaqa sunnigiihi waa in la furo duhri ayna ninka istaabanin xaylka koobaad ka labaad ka saddexaad ba ciddadii ka goy marka intaa waxaa loo yeelay nabiyullaahi maxamed qorshihii uu sameeyey ee ahaa oo cilmigan hadda cashrigee joogu sidii noqday afartan habeen ilmuhu wuxuu noqonayaa marka waxa weeye dalikum sidaasa askaan lakum idiin wanaagsan waa adharu idiin daahirnimo badan inaad si fiican u wada dhaqataan oo gabdhihii wiilku hadday isdoonayaan ay isu daysaan wallahu aclam yaclamu wuu ogyahay maslaxaduu ogyahay iyo sida khayrkaa wa antum idinku laa taclamuuna ma ogidin inuu alla maslaxada ogyahay darteed buu saa idinku sharciyey wlwaalidaatu gabdhaha wax dhalay yurdicna way nuujinayaan awlaadahunna caruurtooda xawlayni laba sano kaamilayni oo kaamila liman bay u nuujinayaan labada sano araada doonaya an yutimara daacata nuugmada inuu kaamil yahay labadaa sano weeye nugmada kaamilkeedu wixii ka yar ee laba sano ka yar ilmaha nugmadiisa ilmaha waxoogay dayacaad bay ku tahay wa cala almawluudi lahu ka loo dhalay dushiisa waxaa ah risquhuna gabdhaha ilmaha nuujinayay risqigooda iyo wa kiswatuhuna radbaxooda bilmacruufi si wanaagsan oo hadba sida wax haystaa oo wax fiican hadduu haysta wax yar hadduu haysta labadaba marka gabdhahan risqiga iyo laleeyahay iyo kiswadooda laleeyahay waa gabdhihii la furay ah, gabdhihii la furay wey ilan hadii eh, gabdhihii la furo ilmahoodii nuujinaya wey ilan haddaan la furin masaariftoodii gooni sibay ugu lahaayeenoo sheegid uma baahna gabdhaha laleeyahay hala siiyo ujradoodii waa gabdhaha la furay oo caruurtooda nuujinaya wey inay nuujiyaan baa meesha ku jirto oo ilmaha xadaanadiisa qofka dumara ku fiican ilaa wiilku intuu ka baaluqayo gabadhan inta laga guursanayo qofka dumara ku fiican wey wlwaalidaatu dadka wax dhalay yurdicna waxay nuujinayaan awlaadahuna caruurtooda gabdhaha wax dhalay xawlayna laba sano amilan oo amila liman bay u sugnaatay xukumkaasi araada doonaya an yutima radaacata nuugmada inuu kamil yeelo waa tii cali binu abi aalib radia alaahu canhu sayid cali binu abi aalib wuxuu yihi xamluhu wafisaaluhu alaauna shahran iyo ayadana isu keenay xamluhu uurkiisii fisaalu alaauuna shahran marka laba bilood waa nuujintii xamligu waa lix bilood bui markaa xamligu waa lix bilood bu lix bilood ilmuhu markuu gaadho waxa wey waa xamli kamil macnaa gabadhii laguma eedayn karo oo ilmatal eed baa jirta aan qiimad lahayn gabadhii hadduu intuuna guursado lix bilood ku dhasho ma dhihi karo meel kale aad kaga timid waa uur rasmi ah wey allah wuxuu leeyahay wacala lmawluudi lahu kaloo dhalay kaloo dhalay dushiisa waxaa ah risquhuna gabdhaha raashinkooda wa kiswatuhuna radbaxooda bilmacruufi si fiicanoo dee qof yahayntii ah laa tukallafu laguma mashaqeeyo nafsun nafi ilaa wuscaha awooddeeda mooyaane cala almuusiri qadaruhu wa cala almucsiri qadaruhu waa sidaa walaa tukallafu tukallafu laguma mashaqeeyo nafsun ilaa wuscaha awooddeeda mooyaane laa tudaara ma dhibto tudaarib wey ficilku waa musame laa tudaara ma dhibto waalidatun gabadh dhashay biweladahaa ilmaheeda ninka kuma dhibto walaa mawlidun lahu ku loo dhalayna gabadh kuma dhiba gabadha biweladihi ilmihiisa waxaa loo jeedaa gabadhu ilmahay dhashay waa ilmaheedii marka inay ninkaa ku dhibto intay tuurto tidhahdo war hayla so-aal mar maba raba maba doonaye lama rabo isaguna inuu yidhaahdo war isii wiilkayga ilmahayga hayn mayside lama rabo ilmaha yaan dhibaato yaan laisuu geysan oo gabadhu yaynan ninka dhibin oo ilmihii ku dhibin oo dusha ka saarin oo uga tegin ninkuna gabadha yuuna ilmaheeda ka qaadan ee gabadha ilmaheeda hudaayo ha ku masruufo waa masale fiican weeye sidaas ficilka tudaarir waa tudaarir waa musame faacilkuna waa kan ka dambeey waalidatun wey laa tudaara ma dhibto waalidatun gabadh wax dhashay biwelidaha ilmaheeda aabbaha kuma dhibto intay u tuurto ugama dhaqaaqdo walaa mawlud ka loo dhalayna kuma dhibo wiiladii ilmihiisoo gabadha kama qaato wa cala alwaaris qofka dhaxlaya ninka ilmaha dhalay qofka dhaxlaya dushiisa waxaa ah midlu daalika intaasoo kale ilmaha ninka dhalay haddii uuna joogin ninkii dhalay xigtadiisii baa intaa lagu leeyay masaariftaa iyo risqigaa iyo xigtadiisii baa lagu leeyay bali waxay leeyihiin ilmaha yar xigtadiisa weeye laakiin sidanaa fiican qofka ilmaha dhalay hadduuna joogin oo dhintay xigtadiisii baa ilmaha masaariftiisa lagu leeyahay wey wa cala alwaarisi dhaxlaha dushiisa waxaa ah milu daalika kaa la dhaxlayaa intii u bixiyey oo kale way yidhahdaa marka hadday doonaan labadii ruuxee ilmaha dhashay ee kala furaa fisaalan gurin hadday doonaan can taraadin raalli ahaan kadib oo minhumaa labadooda ka ahaaday iyo watashaawurin can taraadin raalli ahaansho minhumaa watashaawurin wadatashi labadii ruuxee kala furayd laakiin ilmuhu ka dhexeeyey isku dhaqaalaynayeen hadday laba sano isagoon gaadhin inuu furo ay raalli isaga noqdaan ku tashadaan wax dhibi ma jiro ilmihii gabadhi way nuujiisana waa ilmaheedi waa lagu masruufaa hadday labadii ruux ku heshiiyaan inay iyadu iska gudhiso ma aha waxa weye wiilku laba sano ilmuhu markuu gaadho caanaha uu islaanta ka nugayo culimada qaar waxayba leeyihin xoogay doqonnimo inuu ku beeraa laga yaabaayo eh, hilib kale oo yani ah, uu ku beermaa laga yaaba marka hadday ku heshiiyaan intay wada tashadaan ku heshiiyaan ilmaha in la guri wax dhibii kama jiraan fain adaadaa hadday doonaan labada ilmaha dhashay fisaalan gurin can taraadin raadi ahaansho xaggeen oo minhumaa ka adigo tashaawurin wada tashi falaa junaha dambi dushooda maaha wain adatum haddaad doontaan raggiyo an tastabdicuu inaad u nuujin dalabtaan awlaadakum caruurtiina falaa junaaha calaykum dambi dushiina maaha idaa sallamtum markaad u dhiibtaan gabadha aada u dhiibaysaan ma aataytum waxa siiseenoo bilmacruufi wax fiican gabadhii aabbaheedii hooy ilmihii aabahii hooyadii isfureen hadduuna ninku hooyadood ku daynina gabadh kale inay u nuujiso uu doono wax dhibaataa ah male gabadhaa kale u nuujisayna kharaskeedii buu siinaya laakiin kharas la-aan uguma nuujinaysa gabadhaasi weyn waynaratum haddaad doontaan an tastarjicuu inaad u nuujin dalabtaan awlaadakum caruurtiina falaa junaaha calaykum dushiina dambi ma saara idaa sallamtum markaad u dhiibtaan gabdhaha wax nuujinaya maa aataytum waxaad siin lahaydeen bilmacruufi si fiicanoo inta kartidiinna ah aada ugu dhiibteen marka carabtay caadigeedu ahayd in la nuujiyo oo caruurta loo dalbo nabiyullahi maxamed caleyhi salaatu wasalaam waxa wey xaliimatu sacdiya see bakar bin waail bay ahayd yaa nuujisay nabay oo intay haween badan isa soo raaceen oo meel fog ka yimaadeen iyagoo maka usoo doontay waxay nuujiyaan yaa wiilashii kale gabdhihii kale o dhan wiilal bay heleen nabiylaahi maxamed de waa agoone waa la wada diiday markay wax kala weday fiti tabardarana way wadataa ilmo yaray nuujisana way wadataa ninkaadiina wuu la socdaa markay wax kala weydeedba tinkanaan anigu iska qaadan waxaa weeye indhahay isku qabanaysa markiiba waxay aragtay fitigeedii tabarta dharraa oo socday awrtiiba dhaafay bay aragtay waa kay laba sana waa kay sidaa haysa adu sidaa wey carabtu waxbay nuujin jireen wey wattaqu llaha war alle ka baqa oo cibaadada iyo axkaamtaa la idiin sheegay ku dhaqma waclamuu ogaada ana allaha alla subxaanahu wa tacaala bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan basiirun inuu arko oo wax walba og yahay wax idiin qarsooni jirin oo wax walba idinka abaal marin dhib iyo dheef sidaa u ogaada allah subxaana wa tacaala